بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس صلاadaha shanta ah waljumucatu ila aljumuca jumco laga bilaaba ilaa jumcada kale laga gaaraa wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan laga bilaaba ilaa kan kale mukafiraatun limaa baynahunna waxa u dhaxeeya way baabi'iyaan oo dunuub ah mukafiraatun limaa baynahunna min addunuub waxa dhexdooda ah way baabi'iyaan salaadaha shanta ah wixii u dhexeeya laba salaadood oo kasta wixii dunuuba ayagaa baabiinaa salaada jumcada ilaa midda kale waxaa u dhexeeya oo dunuub ayagaa baabi'ina ramadaan ilaa ramadaanka kale waxaa u dhexeeya dunuub ayagaa baabi'ina majtunibat ilkabaa'ir inta dembiyada waaweyn laga dheeraanaa rawaahu muslim hada alxadiidu yadullu xadiidkan wuxuu tusinaa calaa cadiimi fadli illaahi wa karamihi fadliga allah weynankiisa iyo diqsinimadiisa bitafdiilihi haadihi alcibaadaat athalaath alcadiima maxaa yeelay cibaadooyinkan saddexda ah ee waaweyn ayuu fadilay wa anna lahaa cinda allaahi almansila alcaaliya sidoo kalena allah agtiisa cibaadooyinkani darajo sare ayay ku leeyihiin wa hamaraatuhaa cibaadooyinkan mirahooda laa tucaddu ma la tidhin karo walaa tuxsaa lamana koobi karo fa min hamaraatihaa midhaheeda waxaa ka mid a ah, anna allaha jacalahaa mukamilatan lidiini alcabdi wa islaamihi allah wuxuu ka dhigay mid dhammaystirta addoonka diinkiisa islaamnimadiisa wa annahaa munamiyatun liliimaan sidoo kalena iimaanka ayay kordhisaa min atanmiya ayaa laga keenay musqiyat lishajaratihi shajarat liimaan iimaanka geedkiisa ayay waraabidaa fa ina allaha garasa shajarata aliimaan allah iimaanka geedkiisa wuxuu ku abuuray fii quluubi اlmu'miniin bixasabi iimaanihim qof kasta inta iimaankiisu leeg yahay waqadara min aldaafihi ay min luطfihi luطfi marka la jamciyaa aldaaf lagu jamciyaa waqadara allah wuxuu qadaray min min altaafihi luطfigiisa iyo wa fadlihi min alwaajibaati wuxuu ka qadaray wa sunani maa yasqii hadihi shajara geedkan wax waraabiya wa yunamiiha oo barbaariya ayuu allaha qadaray haddaba shajarat liimaan alatii fii quluubi اlmu'miniin tusqى min hadihi اlwaajibaat wاlmustaxabaat wayadfacu canha alaafaat oo ka difaaca oo ka ilaaliya aafooyinka xataa takmula ilaa ay dhammaystiranto wa tu'ti ukulahaa oo midhaheeda ay keento kulla xiinin waqti kasta biidni rabbihaa wa jacalahaa tanfii canha alaafaat oo allah ayada wuxuu ka dhigay markaas aafaadka inay ayadu iska difaaci karto laakiin marka hore waxay u baahan tahay in wixii aafooyina laga difaaco fadunuubu dunuubtu dararuhaa cadiim dhibkeedu waa weyn yahay wa tanqiisuhaa liliimaan iimaanka inay nuqsaamidana macluumun waa wax loog yahay fa haadihi alfaraa'id athalaath waxyaabahan waajibaadka ee saddexda ah idaa tajanaba alcabdu addoonku hadduu ka fogaado kabaa'ira dunuub gafara allaahu biha asakaa'ira alkhatii'aat faraaishaas saddexda ilaahay addoonka wuxuu gu dhaafaa wixii dunuubuhoo yar yaraa iyo wixii dafafoo ka dhacaa wahiya min acdami maa yadkhulu fii qowlihi tacaalaa faraaishaani waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horeeya ugu waaweyn ay soo hosgelaa allaha qowlkiisa ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadku sayi-aadka waa baabi'iyaan sayi-aadka la sheegaana waa sahaayirta xasanaadka allah uu sheegaa ee sakaa'irtaas baabiinaana waxaa ka mid a ah salaadahan iyo soomkan kamaa ana allaha jacala min luطfihi tajanub alkabaa'ir sabra sababan litakfiiri sakaa'ir allah luطfigiisa wuxuu ka dhigay kabaa'irta in laga fogaado sababan litakfiiri sakaa'ir qofka sakaa'irtiisa in loo dhaafo hadalkaas oo macnihiisu uu yahay qofka haddii uu ka fogaado dunuubta kabaa'irta ah ka fogaanshihiisaasi wuxuu keenaa sakaa'irtan in loo dhaafo allah haddaba wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu waxyaabaha laydinka reebay kabaa'irtooda haddaad ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum sakaa'irta waan idiin dhaafaynaa wa nudkhilkum mudkhalan kariima ama alkabaa'ir kabaa'irta mi aha falaa budda laha min towba wax kabaa'irta kaa baabi'in kara waxaa laga arkaa addoonku inuu ka toobad keeno wa culima min hada alxadiid xadiidkan waxaa lagu ogaaday anna kulla nasin nas kasta daliil kasta jaa'a fiihi dhexdiisa uu ku yimaado takfiiru bacdi alacmaal alsaalixa lisayi'aat acmaasha qeyb ka mida sayi-aadka inay baabi'ine nas kasta oo sheega fa inama almuraadu bihi naskaas waxaa laga wadaa fa inama almuraadu bihi naskaas ujeeddadiisu waxay tahay asakaa'ir wuxuu leeyahay aayad kasta ama xadiis kasta oo sheega acmaasha qayb ka mida inay sayi-aadka ay baabi'inee sayi-aadkaas waxaa loola jeedaa sakaa'irta lianna hadihi alcibaadaat alkibaar maxay cibaadooyinkan waaweyn idaa kaanat laa tukafaru biha alkabaa'ir cibaadooyinkan waaweyn waxa ay baabi'inayn kabaa'irta keliya hadday yihiin fa kayfa bimaa duunahaa cibaadaadka ka yaryar bal ka waran ayaguna haddee sayi-aadkaay baabi'inayn waa inay sakaa'irta noqdaan walxadiidu sariix xadiiska wuxuu ku cadiyey bianna dunuuba qismaan inay tahay kabaa'ira wa sakaa'ir waqad kahura kalaamu nnaasi fi lfarqi bayna asakaa'ir waalkabaa'ir wuxuu leeyahay dadka hadalkoodu wuu batay ay ka hadlaayaan sida loo kala saaraa sakaa'irta iyo kabaa'irta wa axsanu maa qiila waxa ugu fiican ee laga sheegay farqigaas wuxuu yahay anna alkabiirata maa rataba maa rutiba calayhi xaddun fi dunyaa waa wixii laga ratibo qofka hadduu sameeyo adduunyada dhexdeeda in lagu xadaa oo xad lagu oofinaa wixii la yidhaahdo xaday leeyihiin waa kabiiro ow tuucida calayhi bilaakhira ama qofkii loo goodiyo aakhiro naar loogu goodiyo waxa uu sameeyey waa kabiiro aw lucina saaxibuhu ama qofkii la lacnado hadduu sidaa sameeyo waxa uu sameeyaay waa inay kabiiro yihiin aw rutiba calayhi qadabun wanaxwu ama laga ratibo caro ilaahay inay ku dhacee taasna waa kabiiro wa maa cadaa daalika wixii intaas ka soo haran waa sakaa'ir ow yuqaal ama waxaa leeyahy alkabaa'iru maa kaana taxriimuhu taxriima almaqaasid wasakaa'ir maa xurima taxriima alwasaa'il waxyaabaha la xarimay waxna waa wasiilo oo shay xaaraanhu ku gaarsiinaa waxna waa maqsado asaga daat ahaantiisa uu xaaraan u yahay wixii taxriimkiisu taxriimu lmaqaasid uu yahay waa kabaa'ir laakiin wixii taxriimkiisu taxriimu lwasaa'il uu yahay waa sakaa'ira leeyahay tusaale ahaan allah wuxuu xarimay oo qofka uu ka xarimay haweeney ajnabiya ah inuu la khalwoodo waa xarimay sababtu maxay tahay waxay keenay aakhirkeeda oo ay wasiilo u noqonaya zinadii ilaahay uu xaaraantinimeeyey liannahaa wasiila ilaa hada almuxaram saas daraaddeed wax kasta oo qofka wasiilo ugu noqda shay xaaraan allah wuu xarimay waxaana la yidhaahdaa saddan lidariica waddadaas qofka in laga gooyo waddadii uu mari lahaa shay kasta oo xaaraana waa laga gooyey zinadii taxriimkeeduna waa min baabi taxriimi almaqaasid alkhalwa bilajnabiyana taxriimkeedu waa taxriimu lwasaa'il saasna waa la dhihi karaa uu leeyahay ma kana تaxriimu تaxriima الmaqaasid wالsakaa'irna maa xurima تaxriima اlwasaa'il falwasaa'il kanadrata kanadrati falwasaa'il waxaa ka mid a kanadrati اlmuxarama maca alkhalwati biاlajnabiya fiirin oo xaaraan ah haweeney ajnabi ahna lala keli noqdo wasaaishay ka mid tahay saas daraaddeed waxaa dhihi karaa sakaa'irtay ka mid tahay ayuu leeyahay wاlkabiira nafsu zinaa ilan taxriimkeedu waa min baabi taxriim almaqaasid wa ka riba alfadli maca riba anasii'a riba alfadli iyo riba anasii'a qeyb culummada ka mid ah a ah, waxay dhaheen ribadu laba noocay u qaybsantaa riba waxaa la yidhaahdaa riba alfadli ribana waxaa la yidhaahdaa riba nasiia labadoodana waxaa dara riba nasiia saas daraaddeed cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu dhihi jiray riba alfadli wax dhib a ah ma laha ee ribada allaah uu xarimay waa riban nasiia haddaba riban nasiia macnaheedu wuxuu yahay labada shay ee isku cillada ah labada shay isku cillada ah hadday doonaan kala jinsi ha ahaadeen marka la isku iibinaa waxaa lagama maarmaan ah in la kala qibloodo oo la kala qaato tusaale ahaan dahabka iyo fidada waa isku cillo oo ciladoodu waa athamaniya mid kastoo ka inuu lacag yahay haddaba haddii dahab iyo fido la isku gadaa hal la kala badiyo haddii la doono oo toban dirham hal diinaar ha lagu iibiyo laakiin waa in la kala qaato haddii aan la kala qaadan ee mid ka mida dayn uu yahay meeshaas ribaa ka dhace ribadaasoo loo yaqaano riba nasii'a nasii'ana macnaheedu waa dib u dhigid labadii mid kamidahoo dib loo dhigay haddii xitaa isku jinsi ay yihiinna riba nasiya waa soo oo dahab haddii dahab lagu gadaa mid ka mida ah haddii dib loo dhigo riba nasiya waa soo hosgele ribalfadlina macnaheedu wuxuu yahay labadan shay oo isku jinsiga ah marka la isku gadaa waa inay isla eg yihiin oo laba garaam oo dahab ah saddex garaam oo dahaba ah laguma gadi karo haddii lagu gadana ribaa ka dhece ribadaas oo loo yaqaano ribalfadli waa inay isla eg yihiin haddaba markii ay isku jinsi yihiin haddaba labadii ribo waa soo hoosgele laakiin markay kala jinsi yihiin riba nasii'a keliyaha soo hoosgele qayb marka culimmada ka mid ah waxay yidhaahdeen taxriimu riba nasii'a waa min baabi taxriimi almaqaasid wa taxriimu riba alfadlina min baabi taxriim riba eh, min baabi taxriim alwasaa'il sababtu maxay tahay ribadii qur-aanka taxriimkiisu uu ku soo degay waxay ahayd qof inta wax la deymiyo hadhowdii markii uu bixin kari waayo wakhtiga in loo dheereeyo asaguna lacagta uu siyaadiyo saas daraaddeed shareecada islaamku waxay xarintay labada shay ee kala jinsiga ah marka la isku iibinaa mid ka mida inuu dayn noqdo sidoo kale labada shay ee isku jinsiga ah marka la isku iibinaa hadday doonaan marka la isku iibinaa inay isku jin ahaadaan islamarkiina la kala qaato haddaba waxay leeyihiin qofkii qofka kale lacagta ka qaadanayey qofka qofka kale lacagta ka qaadanaya haddii ribadu ribal fadli ay tahay labadooda waa inay isku jin noqdaan soo maaha laba garaam laba garaam saddex garaam saddex garaam dahabku inuu saas noqdo fidadu waa inuu sidoo kale ay noqoto maxaa loo diiday haddaba in la kala badiyo waxay leeyihiin kala qaadashadii haddii kala badinta la diiday markii la kala daynsado in la diido waa min baabin owlaa saddan lihaadihi dariica macnaas ma la fahmay oo tusaale ahaan qofkan labadan garaam haddii uu rabo inuu iibsado saddex garaam inuu ka iibsado looma ogola soo maaha ayadoo la kala qaadana in la kala badiyo waa la diiday waa la xarimay sababta loo xarima maxay tahay berita ka maalin waxaa imaan kartaa haddii la ogolaado labadii qof oo wax kala deynsanaydana in inay kala badsadaan ayaguna ilaa in kala badsigu goormuu owla yahay goormuu suurtagalnimo badan yahay marka la kala daynsana uu suurtagalnimo badan yahay suusaas ma haddii markii labadii qof oo waxooda kala qaadanay la yidhi ha kala badinina labadii qolo qofoo kala daynsanayana min baabin owla ayagana waa waddadaas waa ka xihan tahay markaas marka sidaas daraaddeed waxay leeyihiin riba nasii'a taxriimkeedu waa taxriimu lmaqaasid riba alfadlina waxaa loo xarimay si midaan waddada looga sii xiro saas daraaddeed taxriimkeedu waa taxriim alwasaa'il warkaas in la fahmaan u malaynaa labadii qofood oo wuxooda kala qaadanayey haddii la diiday inay kala badsadaan labadii qof oo wax kala daynsanayey inuu yidhaahdo laba garaaman ku siiyey beri saddex garaami sii waa ka tahay marka isagana saas daraaddeed ujeedadu waxay un ahayd qof laba garaam inta la deymiyo beri saddex garaam in laga qaato waxa dhan oo loo diqiidamleeyay waa saasay leeyihiin tanna maxaa loo diiday haddaba taas waddadii loo sii mari lahaa waa ka xihan tahay markaas waxay leeyihin waka riba alfadli maca riba nasiya wanaxwu dalika wallahu aclam alxadiidu alkhamis walcishruun can malik bni lxuwayri radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala ali wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u dukada sidaad igu aragteen anoo u tukanaa wa xadarat isalaatu salaaddii hadday soo xaadirto oo waqtigeedii la gaaro falyu'adin lakum axadukum qof idinka mid aha idin adimo walya-ummakum akbarukum ninka idinkugu da-da weyna salaada ha idinka bixiyo muttafaqun calayh haada alxadiidu ixtawaa wuxuu kulansaday calaa halaadi jumalin awaluhaa acdamuhaa midka ugu horeeyana ugu weyn yahay aljumlatu اluulaa qowluhu idaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum fiihi waxaa ku jirtaa mashruuciyat ladaani adaanka inuu mashruuc yahay oo allah iyo rasuulkiisu ay jideeyeen wa wujuubuhu iyo inuu waajib yahay lilamri bihi maxaa yeele nabigaa amray wixii allah iyo rasuulkiisu ay amraanna alaslu fiihi alwujuub haddii wax ka leexiya aan la arag saas daraaddeed nebigu wuxuu yidhi falyu'addin lakum laamul amriyaa gashay bacdamaa nebigu u amray alaslu fiihi lwujuub wa kownuhu bacda dukhuuli lwaqti iyo aadaankaasi inuu ahaado waqtiga salaada markuu galo kabacdi oo salaada duhur waxaa loo adimi karaa markii waktigeeda uu galo bacda zawaal salaada maqrib markii qoraxda ay dhacdo oo waktigeeda uu galo wahaakadaa wayustanaa min dalika laakiin waxaa laga soo reebaa salaatu lfajri salaada subax fainahu sala allahu calayhi wala ali wasalam qaala wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yu-adinu bileylin habeenkii inta aan salaada fajir la gaarin u addimaa fakuluu iska cunaa washrabuu iska cabaa waxaa nebigu uu la hadlaa waa dadkii muslimiinta ahaa laakiin bisha soon ku dhex jiray wuxuu leeyahay bilaal hadduu addimo suxuurtiina waa iska cuni kartiin cabitaan waxa u baahantiin waa cabi kartiin xataa yu'adina bnu ummi maktuum ilaa cabdullaahi ibnu ummi maktuum uu ka addimo fa innahu laa yunaadi asagu addimi maayo xataa yuqaala lahu ilaa la yidhaahdo asbaxta asbaxta waa waa bariisatay waagu waa bariyey ilaa la dhaho marka labadaas mu'adin baa jiri jiray aladaanu alawal kaana libilaal waathaani kaana libni ummi maktuum cabdullaahi ibnu ummi maktuum aadaanka labaad oo alfajru saadiq ayuu adimi jiray wuxuun ahaa nin indhoola ah wuxuu u baahan yahay haddaba adinkaasi fajarka inuu dhashay aragtidiisu u baahan yahay waxna uma jeedo laakiin wuxuu lahaa qof ku baraarujiya oo u yimaado oo yidhaahdo war salaaddii waa la gaaray waqtigii waa la dhaafay eeaddin saas daraaddeed qofka indhoolaha ah mu-adin wuu noqon karaa laakiin qof caawiya waa inuu haysto sida cabdullaahi ibnu maktuum oo kale haddaba nabigu sala allahu alayh waala wasalam wuxuu leeyahay salaada subax waa la adimi karaa iyadoo wakhtigeedii uusan gelin bal kaana yafcaluhu ilaan bilaal addinkan uu addimaa salaadii subax waa wakhtigeedii ka hor salaad marka wakhtigeeda ka hor loo adimo salaadaana ka jirta wa ana alaadaana fardu kifaaya aadaankuna waa fardu kifaaya laa fardu caynin lianna alamra min ashaarici maxaa yeelay amarka shaarica xaggiisa ka yimaada in khuutiba bihi kullu shaksin mukallaf haddii qof kastoo mukallafa lagula hadlo oo amarkaas xaggiisa uu socdo wa talaba xusuulahu minhu ama wa tuliba xusuuluhu minhu shaksigaasna laga codsado inuu arrinkaas sameeyo fa huwa fardu cayn waa fardu cayn wa in tuliba xusuuluhu faqad haddii laakiin la dalbado arrinkaas in uu xasilo ummadda laga codsado biqadci nadar iyadoo aan la fiirinayn can il acyaani ashkhaasta aan la fiirinayn fa huwa fardu kifaaya waa fardu kifaya wahunaa qaala nebigu wuxuu yidhi falyu'adin lakum axadukum qof idinka mid ah ha addimo ee ma uusan dhihin shaksi kastoo idinka mida inuu addimaa laydinka rabaa ilaan saas hadduu dhihi lahaa wuxuu noqon lahaa furuudul acyaan laakiin markuu yidhi shaksi uun idinka mid aha idiin addimo shaksigaas qofkuu noqdo ama zayd ha noqdo ama camar ha noqdo waxaa laga fahmay meeshaas inuu fardu kifaayo yahay wa alfaadu ladaani macruufa alfaada aadaanku waa la yaqaanaa wayanbaqii waxaa fiican an yakuuna almu'adin qofka addimaa sayita nin cod dheer inuu noqdo amiinan oo waktiga lagu aamini karo ilaan waktigan waxyaabo badanaa ku xidhan oo ay ka mid tahay afurkii iyo suxuurtii iyo salaadii iyo wax badanaa ku xidhan saas daraaddeed waa inuu noqdo qof amiin ah oo waktiga ilaaliya caaliman bilwaqti waktiga gelitaankiisa mutaxariyan lahu ku dadaalaa liannahu acdamu lixusuuli اlmaqsuud maxaa yeele inuu ku dadaalo ayaa waxay keeni og tahay maqsuudkii inuu soo xasilo maqsuudkaas oo ah waqtiga gelitaankiisa wayakfii man yaxsulu bihi اliclaamu qaaliban wuxuu yidhaahday wayakfii man yaxsulu bihi اliclaamu qaaliban sida qaalibka ah iclaamka qofkii uu ku xasilo mu'adinnimadiisu waa kafaayo way ku filan tahay qofkee mu'adin noqon kara aladaan asalkiisu waa aliclaam bixuduuri salaa dadka in la ogeysiiyo salaada waqtigeedii inuu galay adaanka macnihiisu waa saas ujeeddadaas hadday xasisho qof qofkii ku xasilo noocuu doono ha ahaado qofkuu doona ha ahaado maqsuudkii lalahaa waa la gaaray macnaha soo la faham soo maaha qofkii qof kastoo ay ku xasisho maqsuudkaas oo ah dadka in la ogeysi waqtigii salaada in la galay intaas hadday xasisho waa ku filantuu leeyahay walxadiidu yadullu wuxuu tusinaya calaa wujuubi alaadaani fi lxadari wa safar aadaanki inuu waajib yahay ama safar ha lagu jiro ama dadku muqiimiin ha ahaadeen waliqaamatu min tamaami alaadaan iqaamaduna aadaanka waa midii dhammaystirayday لأنa الأdاaن maxaa yeele أdaanku alإclaamu bdukخuuli الوqti للصلاة waa in dadka la ogeysiiyo waqtigii salaada inuu galay waliqaamatun aliclaamu bilqiyaami ilayha dadka in la ogeysiiyo salaada in laysu taagay oo salaadii la tuka doono waqad waradat innusuusu lkaiira bifadlihi nusuus badan baa ku soo aroortay aadaanka fadligiisa wa kahrati hawaabihi iyo ajir fara badan inuu leeyahay waistixbaabi ijaabatihi iyo mu'adinku marka uu adimo waxa uu yidhaahdo in laga daba yidhaahdo mustaxab inay tahay allahu akbar allahu akbar marka uu dhaho qofkii maqlaahay allahu akbar allahu akbar inuu ka daba dhaho wa an yaquula almujiib inuu yidhahdo midla maa yaquulu lmu'adin mu'adinku wuxuu leeyahi oo kale ilaa idaa qaala hadduu dhaho maana xaya cala asalaa xaya cala alfalaax fayaquulu kalimata alisticaana billaah marka wuxuu leeyahay qofkii mujiibka ahaa kelimadii ilaahay uu ku kaashanayo calaa maa duciya ilayh waxa loogu yeeray in ilaahay ugu kaashanayo min asalaati waalfalaax oo salaadda ah iyo liibaanta ah ilan ilaahay hadduusan waafajino ilaahay uusan gacan ku siinin liibaantaasna kama qeybgeli karo salaadaasna ma aadi karo alladii huwa alkhaba alladii huwa alkhayru kulluhu falaaxaas oo ah khayr oo dhan laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa inuu saartaho uma yusalii cala الnabiyi sala allahu alayh wala ali wasalam kadibna nabigu inuu ku salliyo wayaquula uu yidhahdo allaahuma raba hadihi dacwati taama rabbiyow isu yeeritaankan dhammaystiran oo salaadda la ysugu yeeray wasalaati alqaa'ima iyo salaadan taagan aati muxammadan ilwasiila nebi muxamed sii wasiilo wasiiladaas oo nabigu uu sheegay inay tahay darajo darajadaas oo nabigu yidhi sala allahu calayh waala wasalam qof kasta oo iigu soo duceeya waa u shafiica maalinta qiyaame xallat lahu shafaacati yowma alqiyama maalinta qiyaame shafeecadeeda ayaa qofkaas u waajibe marka darajadaas ayaa nabiga sala allahu alayh waala wasalam ilaahay looga baryaa aati muxamadan moxamed si alwasiila darajadaas iyo walfadiila iyo fadli dheeraad ah wabcadhu maqaaman maxmuudan rabbi ow soo saar meel lagu ammaano oo lagu mahadiyo alladii wacadta ood u ballan qaaday kaas oo ah marka khalaa'iqda allah maalintii qiyaame hal meel uu isugu keeno dadku waxay raadinayaan qof allah uga shafeeca si dadka loo kala saaro ambiyada nebi nuux uu ugu horeeyo mid kastoo ka mida ah marka loo tago waa ka cudur daarana nebiga sala allahu calayh wacala ali wasalam marka ayaa ummaddaas oo dhan ummadihii ugu horreeyey iyo kuwa ugu dambeeya dhammaantood asaa u shafeecaa wa hada huwa almaqaam almaxmuud alladii yubcahu fiihi uma yadcuu linafsihi kadibna waa inuu naftiisa u duceysto waa inuu allah baryo liannahu min liannahu min mawaatin alijaaba maxaa yeelay waa meelaha adiladu ay sheegtay qofka baryadiisa in laga ajiibaa allatii yenbaqii lidaaci qasduhaa oo qofka ilaahay barya ay fiican tahay inuu ku talagalo oo uu niyaysto aljumlatu athaaniya qowluhu walya-ummakum akbarukum fiihi waxaa ku jirta wujuubu salaati aljamaaca salaada jamaacadu inay waajib tahay wa anna aqalaha imaamun wa ma'muum jamaacana waxaa ugu yar hal imaam iyo hal ma'muum wa anna alowlaa bilimaamati aqwamuhum bimaqsuudi alimaama imaamnimada ninka ugu owlaysan oo ugu mudnaanshaha badan waa ninka ugu toosinta badan imaamada ujeeddada laga leeyahay waa dadka hogaamintooda salaadda lagu hogaamiyo ninkii ujeeddadaas ugu fulin og ninkaasa ugu owlaysan inuu imaam noqdo kamaa habata fi saxiix sida saxiixa ku soo aroortay ya-umu lqowma dadka waxaa imaam u noqonaa salaada ka bixin aqra'uhum likitaab illaah ninka qur-aanka ugu aqoonta badan fain kaanuu fi lqira'ati sawaa qur'aanka haddii ay isku mid ka yihiin fa aclamuhum bisunnati ninka sunnada ugu aqoonta badan fain kaanuu fi sunnati sawaa sunnada isku mid haddiiay ka yihiin oo ay ka siman yihiin fa aqdamuhum hijratan aw islaaman ninkii xagga hijrada kusoo horreeyey ama xagga islaamitaanka haddii intaasoo dhan isku mid ay ka noqdaan labadooda ayaa soo hor islaamay kan soo hor islaamay uu ka mudan yahay kii dambe faidaa kaanuu mutaqaaribiina hadday iska agdhowdhow yihiin faidaa kaanuu mutaqaaribiin hadday iska agdhowdhow yihiin kamaa fii hada alxadiid intaasoo dhan marka waa iskaga sinaayeen sida xadiis ka muuqata kaana alwlaa minhumaa akbaruhumaa labada qofood waxaa ku mudnaansho badan imaamnimada ninka da weyn fa ina taqdiima alakbari qofka da'da weyn horumarintiisa mashruucun waa wax allah rasuulkiisu ay jideeyeen fii kulli amrin arrin kasta quliba fiihi tartiibu oo kala hormarin la dalbay wax kastoo la rabo in la kala hormariyo qofka da'da weyn in la hormariyo waa shay mashruuc ah idaa lam yakun lisakiiri masiidu fadlin ninka da'da yar haddii kan weyn uusan wax badan dheerayn laakiin hadduu wax dheer yahay oo fadli uu ka leeyahay midka weyn sagiirkaa markaas loo hormarina liqowlihi sala allahu alayh waala slam maxaa nabiga wuxuu yidhi kabir kabir ayuu yidhi waxayna ku soo aroortay niman saxaabada nabiga ka mid ah oo intay dhulkii yuhuudda khaybar aadeen nin looga dilay cidda dishana aan la oqoonin nabigay u dacwoodeen sala allahu calayh wacala alih wasalam midkii yaraabaa wuxuu isku dayey inuu marka hore hadlo markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi kabir kabir ninka weyn marka hore hadalka u daah wa idaa taratabat isalaatu biimaamin wa ma'muum salaaddu hadday ka ratibanto hal imaam iyo hal ma'muum fa innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey in lagu daydee faidaa kabbara kabbara man waraa'ahu imaamka waxaa ka dambeeya waa inuu markuu takbiirsado kabacdi uu takbiirsado allahu akbar markuu dhaho kabacdiasna waa inuu allahu akbar dhaho waidaa rakaca wasajada sajada rafaca tabicahu man bacdahu markuu rukuuco ka bacdi waa in la rukuuco markuu sujuudo ka bacdi waa in la sujuudo markuu kor uga soo kaco rukuucda ama sujuudda markaas kadib waa in lasoo kaco wa yunhaa can muwaafaqatii fii afcaali salaa dadka maamuumiinta waxaa ka reeban oo laga reebaa inay imaamka waafaqaan afcaasha salaada waafaqidaas oo laga wado imaamkii iyo ma'muumkii isku mar inay rukuucaan isku mar ay sujuudaan isku mar ay ictidaalaan isku mar ay tashahudaan maya waa inuu ka dambeeyo muwaafaqo lama ogola wa amaa musaabaqatuhu inuu ka hormaro oo ma'muumkii imaamka uuba uga horeeyo afcaashii salaada wataqadumu calayhi uu ka horeeyo fii rukuucin ow sujuudin ow khafdin ow rafcin ama rukuuc ama sujuud ow khafdin ow rafcin khafdiga waxaa soo hoosgela qofka marka rukuucda uu rukuuca iyo markuu sujuuda rafcigana labadooda markuu kor uga soo kaca intaas inuu uga horeeyo fa ina dalika xaraam waa xaaraan mubtilun lisalaati salaadda qofka waa ka burinaa fa yumaru fayu'maru lma'muumuun dadka ma'muumiinta ah oo imaamka ku dayanaa waxaa la amraa biliqtidaa'i biimaami imaamkooda inay ku daydaan oo ay ka dambeeyaan wa wayunhowna cani ilmuwaafaqati waxaana laga reebaa imaamka inay waafaqaan walmusaabaqati ay ka hormaraan wاtakhalufi اlkaiir in badanna ay ka dambeeyaan wاtakhalufi اlkaiir wax badan inay ka dambeeyaan maxaa la rabaa haddaba maxaa la rabaa haddaba imaamka in laga dambeeyo wax badanna aan laga dambeyn fain kaanuu اthnayni faakthar laba iyo ka badan haddee yihiin falafdalu waxa fiican an yasufuu khalfahu waa inay gadaashiisa saftaan khalfahu khalfa alimaam waa inay saftaan wayajuusu can yamiini o can jaanibayhi haddii wuxuu leeyahay midigta iyo bidixda labada dhinacba ay ka saftaanna waa bannaan tahay laakiin sida fiican waa inay gadaashiisa saftaan waarajulu lwaaxid halka nin yasufu can yamiini alimaam imaamka midigtiisa ayuu safanaa waalmar'atu khalfa arajul haweeney haddii maamuumiinta keligeed ay ka joogto ninka waa inaysan dhinaciisa istaagen waa inay ka dambeedo gadaashiis waa inay safato aw irijaal ama haddii maamuumiintu rag fara badan iyo hal dumar ay yihiin raggu waa inay gadaashiis saftaan ayaduna waa inay ragga kasii dambeydo wa taqifu waxdaha keligeedayna istaage ilaa idaa kaana macaha nisaa haddii dumar kale ay la jiraan maahane hadalkaas oo macnihiisu yahay ragga la safa maydo waa inay ragga keligeed ee ka dambaydo keligeed ay safato haddii dumar kale ay la jiraan maayana fayakunna karijaali fii wujuubi lmusaafa haddii dumar kale ay la jiraan sida ragga loo rabo inay saftaan ayaa ayagana looga rabaa inay saftaan laakiin meesha ay safnaayeen meesha ragga ka dambayda waa inay noqoto wain waqafa rajul lwaaxid khalfa alimaami aw khalfa asafi ligayri cudrin batalat salaatuhu hal nin hadduu imaamka gadaashiisa istaago wain waqafa arajulu ninku hadduu istaago alwaaxid keligiisa khalfa alimaam imaamka gadaashiisa ow khalfa safi ama safka gadaashiisa uu istaago ligayri cudrin ayagoo wax cudurdaara aysan jirin batalat salaatuhu uu leeyahy salaaddiisa waa bure saas daraaddeed qofku waa inuu ku dadaalo asagoo meel heli kara inuusan keligiis uusan meel istaagin haddii laakiin culimmadu waxay leeyihiin meeluu galo uu waayo keligiis hadduu safto salaadihiisu ka burmeed ilaan wax kale uu samayn karo lama arko laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa laakiin asagoo meel heli kara inuu keligiis uu safto waa halis wa cala alimaami imaamka waxaa waajib ku ah taxsiilu maqsuudi limaama imaamnimadan ujeeddadeedii inuu soo xasiliyo maxaa ka mid a ah? min aljahri biاtakbiiri fi lintiqaalaat inuu kor u qaado takbiiru lintiqaalka allahu akbar allahu akbar taas waa inuu dadka maqashiiyo watasmiic waa inuu dadka maqashiiyo takbiiraadka takbiirta hore e, takbiiru lixraamka marka laga reebo inta kale takbiiru lintiqaala lahay takbiiraadka noocaas ah waa inuu dadka maqashiyo kor u qaado wa min aljahri fi lqira'ati fi salaati aljaahriya salaaddu day jahriyataana qira'ada waa inuu kor u qaado dadka maqashiiyo wacalayhi waxaa laga rabaa muraacaatu lma'muumiina fi اtaqadumi wataahur ma'muumiinta inuu ilaaliyo soo hormaritaanka salaada loo soo hormara iyo dib u dhicidda salaadda dib looga dhacaa ilan isaga imaanshihiisay ku xihan tahay salaada in la galo hadduu soo daahana salaaddii dib dambaa laga gelaa hadduu soo hormarana horaa salaaddii loo gelaa saas daraaddeed wuxuu leeyahy soo hormaritaankiisa iyo dibdhicitaankiisa waa in uu ku ilaaliyo dadka ma'muumiinta masaalixdooda nabigana sala allahu calayh wacala alih wasalam waxaa soo arooray salaada ceshaha haddii uu arko dadku ayagoo diyaar ah salaada ceshaha waqti hore salaada hore u geli jiray hadday soo daahaan oo ay soo dib dhacaanna salaada dib uu u dhigi jiray watakfiif maca alitmaam sidoo kale waa inuu ma'muumiinta ku ilaaliyo inuu salaada ka fududay oo qiraaada qiraa'ada uusan ku dheeraynin laakiin haddana salaadii arkaanteeda waa inuu dhammaystiro aljumlatu athaalitha wahiya alwlaa fi hada alxadiid waa midda ugu mudnaanshaha badane qowluhu salluu kamaa ra'aytumuunii usallii wa hada tacliimu minhu sala allahu alayhi waala ali wasalam bilqowli waalficli salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waa baritaan nebigu ummadiisa uu baraa salaada qowliya ficilba ku baraa kamaa facala dalika fi lxaji sida nebiguba xajka uu ku sameeyey xaydu kaana yaquumu biadaa'i lmanaasika wayaquulu linnaas khuduu canii manaasikakum maxaa yeele nebigu xajka acmaasha xajka gudashadooda ayuu ku dhaqaaqi jiray dadkana waa u sheegi jiro wuxuu dhihi jiray qaabka a u xajinaysin aniga iga barta markaasuu nabigu acmaashii xajka samey jiray wa haadihi اljumlaةu jumladan taأtii calىa jamiici maa kaana yafcaluhu wayaquuluhu waya'muru bihi fi الsalaaة waxaa ku hoos jira wax kastoo nabigu uu samey jiray oo uu dhihi jiray oo uu fari jiray salaada dhexdeeda wadalika bian yastakmila alcabdu jamiica shuruuطi الsalaaة arrinkaasna wuxuu ku imaanaa addoonku inuu dhammaystiro shuruudaha salaada dhammaantood uma yaquuma ilaa salaatihi kadibna waa inuu salaadiisa u istaago wayastaqbila alqiblata qiblada waa inuu u jeesto naawiyan naawiyan isagoo niyeysana asalaata almucayana salaada mucayanka ah salaada markaasuu tukanaa duhur casr maqrib waxay tahay waa inuu niyoodo biqalbii qalbigiis ka niyeysanaa wayaquula markaasuu yihahdo allahu akbar uma yastaftixa kadibna waa inuu salaada furfurto wayatacawada oo ilaahay uu magan galo shaydaan ka magan galo bima habata can الnabiy salى اllahu alay slm wixii nabiga ka sugnaaday min anwaaci اlistiftaaxaat oo istiftaaxa iyo watacawudaat wayaqra waa inuu akriyo bismi اllaahi الraxmaan الraxiim uma yaqra alfaatixa faatixada waa inuu akriyo wa suurata طawiila fi salaati اlfajri iyo suurad dheer salaada fajr wa qasiratan iyo suurad gaaban fii salaati almaqrib wa bayna daalika suurad mid dheer iyo mid gaaban u dhaxaysa waa inuu ku akriyo fii baqiyati salawaat labadaas salaadood wixii ka soo haray subaxa iyo maqribka maxaa ka soo haray duhurkii iyo casirkii iyo ceshihii wuxuu leeya waa inuu waa inaysan dheerayn aysanna gaabnayn uma yarkaca kadibna waa inuu rukuuco mukabiran isagoo takbiirana raafican yadayhi labadiisa gacmood kor u qaada xadwa mankibeyi labadiisa garab meel la siman fii rukuucihi markuu rukuucayo wa fii rafcihi minhu markuu rukuucda kasoo kor noqonaa fii kulli ragcati ragco kasta wa cinda takbiirati ixraam takbiiratu ixraamkana waa la mid ayadan ah, labada gacmood oo inuu kor u qaado xadwa mankibayhi wa qaama min atashahud alawal cala asaxiix tashahudka hore ataxyaadka hore markuu ka soo kacana wuxuu leeyahay waa inuu labada gacmood kor u qaado xadwal mankibeyn cala saxiixu ku dara laakiin marka doodaa ku jirta fi salaati rubaaciyati salaada rubaaciyada ah iyo wahulaahiyati midda hulaahiyada oo maqribka ah wayaquula waa inuu yidhaahdo subxaana rabbiy alcadiim maratan waajiba hal mar waa waajib uu leeyahy inuu saas dhaho subxaana rabbiy alcadiim waajibku halkaas maruu ku xasilaa wa aqalu lkamaal kamaalkana waxaa ugu yar halaahu maraatin fa aktar saddex mar iyo ka badan mar kamaal hadduu rabana waa inuu saddex mar dhaho ugu yaraan afar shan lix wuu dhihi karaa wakadalika kadalika tasbiixu sujuud sujuudda tasbiixdeedana waa la mid qowlu waa inuu dhaho subxaana rabbi alacla waa inuu dhaho ugu yaraan hal mar kamaal hadduu rabana saddex iyo ka badan uma yarfaca ra'sahu qaa'ilan waa inuu madaxiisa kor u soo dhahaa imaaman wa munfaridan ama imaam ha ama keligiisa tukanaaye samica allaahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu waa inuu saas dhaho qofkii allaah mahadiya allaah wuu maqlaa ka aqbalaa waa samcu qabuulin wa samcu ijaabatin rabbanaa yaa rabbanaa walaka alxamdu xamda kaiira طayiba xamdi ammaan badan oo fiican mubaarakan fii la barakeeyey wakadalika almaamuum maamuumkuna inuu saas dhoho ilaa annahu laa yaquulu laakiin dhihi maayo samica allahu liman xamida dhihi maayo oo wuxuu leeyahay imaamku samica allahu liman xamida markuu dhaho ma'muumku rabbanaa walaka alxamdu waa inuu halkaas kala qabsado uu leeyahay laakiin in badan oo aimada kamid a ah waxay leeyiin maya ma'muumkan waa inuu samica allahu dhaho isna waa laga rabaa uma yukabira kadibna waa inuu takbiirsado wayasjuda uu ku sujuudo calaa sabcati acdaa toddoba xubnood alqadamayni labada cagood walrukbatayni labada jilib walkafayni labada calaacalood waljabha maclanfi wejiga oo sanka uu la jiro waa inuu sanka dhulka saaro wa yumakinahaa min alardi wa min alardi acdaada noocaas ama xubnahaas waa inuu dhulka makaniyo oo si fiican uu dhigo wa waana inuu dhinacyaha ka fogeeyo walaa yabsuda diraacayhim bisaata alkalbi labada diraac labada dhudhun sida eygu uu dhudhumihiisa u fidiyo kale waa inuusan u fidin hadalkaas waa macnihiisu uu yahay xusulka ilaa calaacasha inuu dhulka saara lagama rabo waxa dhulka laga rabaya waa inay calaa cashata saaran tahay inta kalena waa inay kor u qaadan tahay laakiin sidii eygii inuu gacanta oo dhan dhulka saas u wada dhigo maya uma yarfaca mukabiran waa inuu madaxa kor u qado asoo takbiirsana wayajlisa waa inuu fadhiisto muftarishan asoo firaashana jaalisan calaa rijlihi lyusraa oo ku fadhiisana lugtiisa bidix naasiban rijlahu lyumna lugtiisa midigna taaga muwajihan asaabicaha ila alqibla lugtaas midig oo uu taagay faraheedan xagga qiblada waa inay u jeedaan wasalaatu juluusuhaa kulluhu iftiraash salaada gebi ahaanteed wixii fadhigoo ku jira waa iftiraashuu leey iftiraashkan waa kii hadda aan soo sheegnay lugta bidix inuu ku fadhiisto midigtana uu taago iyadoo faraheeda xagga qiblada loo jeedinaa ilaa fi tashahud alakhiir tashahudka u dambeeya maane fa inahu yambaqii lahu waxaa u fiican an yatawaraka inuu sinta dhulka dhigo inuu sunta dhulka dhigo haddaba iftiraashka maxay kaga duwan tahay iftiraashka lugta bidixuu ku fadhiisanaya soo ma aha tawaruga laakiin lugta bidix ku fadhiisan maaye sintiisuu dhulka dhigaa lugtii uu ku fadhiisan lahaana wuxuu ka soo hoos bixinaa midii midigoo uu taagay ayuu ka soo hoos bixinaa fayaqcuda cala alard waa inuu dhulka ku fadhiisto wayukhrija waa inuu soo saaro rijlahu lyusraa lugtiisii bidixoo uu ku fadhiisan lahaa can yamiinihi midigtiisa waa inuu ka soo biciyo oo lugta kale uu kasoo hoos bixiyo wayaquula bayna sajatayn waa inuu yidhahdo rabbi kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii wajburnii rabbiyow ikab wajburnii macnaheedu wuxuu yahay aniga nuqsaanteeda rabbiyow kab uma yasjuda waa inuu sujuudaa sajdata athaaniya kaluula sida tii horeo kale wahaakada yafcalu fii kulli ragcatin ragco kasta saasuu samaynaa wa calayhi waxaa laga rabaa an yadmaina fii kulli rafcin wakafdin markasta oo uu kor u soo kacaa kor u soo kicitaankaas waa inuu ku xasilo oo tusaale ahaan uu ka mid yahay ictidaalka iyo aljuluusu bayna sajdatayn waa inuu ku xasilo wa khafdin khafdi kastana waa inuu ku xasilo rukuucdii iyo sujuuddii waa inuu ku xasilo wa rukuucin wa sujuud waa khafdigii rafcigii wa qiyaamin wa qucuud qiyaamii qucuud waa inuu ku xasilo istaaggii tusaale ahaan uu faatixada akhrina waa inuu ku xasilo qucuudkii tashahudkii waa inuu ku xasilo uma yatashahada kadibna waa inuu tashahudo fayaquul uu yidhahdo ataxiyaatu lilaah salaanyaalo allahay u sugnaadeen waasalawaatu salaadyaalo waayibaatu kelimaadka wanaagsan allah ay u sugnaadeen lilaah assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatuhu nebigaanow nabadgelyo korkaaga ha ahaato iyo naxariista ilaahay barakaadkiisa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh hada tashahud awal waa tashahudkii hore uma yaquuma kadibna waa inuu istaago in kaanat rubaaciyatan aw hulaahiyatan haddii salaadu rubaaciye ay tahay oo afar ragco ay tahay ama saddex ragco wa yusalii baqiyata bilfaatixati waxdaha inta u soo hartay hadday hal ragco ay tahay ama laba ragco ay tahay faatixada keliyuhu akrinaahee suurad kale ku dari maayo wa kaana fi tashahudi aladii yelihi salaam haddii la gaaro tashahudka salaama naqsiga uu ku xigo waa tashahudkii ugu dambeeye qaala wuxuu leehy allaahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa aali ibraahim innaka xamiidun majiid saasuu leeyahay ilaahayo u naxariiso muxamed iyo ehelkiisa kamaa sallayta calaa ali ibraahim sida nabiy llahi ibraahim iyo ehelkiisa ugu naxariisatay inaka xamiidun majiid inaka adigu xamiidun waxaad tahay mid la mahadiyo majiidun oo sharaf leh wbaarik calىa muxamedi wcalى ali muxamed kamaa baarakta calى ali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahanam ilah waxaan kaa magan gelaa jahanamo cadaabkeeda wamin cadaabi اlqabri wa min fitnati اlmaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaati geerida fitnadeeda wa min fitnati masiixi dajaal iyo masiixu dajaalka fitnadiisa wayadcuu bimaa axaba intaas kadibna wuxuu rabuu ku ducaysanaa uma yusallimu kadibna waa salaamo naqsanaa wayadkuru allaha bimaa warada wixii nabiga ka soo arooray ayuu ilaahay ku xusaa fajamiicu lwaaridi can اnabiyi sala allahu alayh wala ali wasalam fi waxa nabiga ka soo arooray oo dhan salaada dhexdeeda uga soo arooray oo min ficlihi wa qowlihi wa tacliimihi wa irshaadihi daakhilun fii qowlihi waa soo hosgelaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sida aada aragteen anoo u tukanaha u dukada wa huwa maamuurun bihi waxaas nabiga ka soo aroorayna waa la isfaray amra iijaabin faritaan oo waajib ah aw istixbaabin ama faritaan oo mustaxab ah bixasabi dalaala hadba sida markaas daliilkuu yahay famaa kaana min ajzaa'iha salaada wixii ajzaadeeda ka mid ah laa yasqutu sahwan walaa jahlan walaa camdan oo aan dhacaynin sahwina aan ku dhacaynin jahlina aan ku dhacaynin kasna aan ku dhacaynin qila lahu ruknun baa la dhahaa oo hadhowdiina sujuuddu aysan kabi karin sujuudu sahwigu aysan kabi karin ka takbiirat lixraam takbiirat ixraamka oo kale wa qira'ati alfaatixa faatixada akhrinteeda wtashahud alakhiir wsalaam wakalqiyaam wاrukuuc wsujuud walictidaal canha iyo rukuucda sujuudda in laga ictidaalo yani laga soo fadhiisto haddaba intaas mid kamida ah, hadduu ka tago waa lagama maarmaan inuu la yimaado ragcadaas ayada oo dhan hadduu ka wada tago ilaa waqtigeeda kale la gaaro ayado dhan waa inuu soo celiyo haddii kalena waa inuu ayada keligeed soo celiyo almuhim intaan mid kamid a ah hadduu ka tago waa laga maarmaan inuu keeno wamaa kaana yasqudu sahwan wixii sahwi ahaan u dhici kara oo qofka hadduu halmaamo hadhuu sujuud sahwi uu ku kabaa wayajburuhu sujuudu sahwi sujuud sahwi uu kabi karo qiila lahu waxa la waajib ka tashahud alawal sida tashahudka horoo kale iyo waljuluus lahu iyo tashahudkaas fariisiga loo fariisanaa ilan labay kale yihiin tashahudkuna waa wixii la akrinaya juluus lahuna inuu qofku u fariisto ilan istaag lagu akrin maaye wtakbiiraatu gayru takbiirati lixraam iyo takbiiraat lintiqaal marka laga reebo takbiirat lixraam iyo wa qowl samica allahu liman xamida lilimaami wlmunfarid imaamkii munfaridka wa qowl rabbana walaka alxamdu likuli musallin qof kastoo tukanaa وqول سبحاaنa ربي العظيم mرة في ركوع وسبحاaنa ربي العلا mرة في سجوuد وqول ربي اغفir لي bيna سجدتين نoعaas o dhan wuxuu leeyahay waaجiبaaدka ka mid ma ahaane waxay ka mid yihiin arkaanta kamid maahan waaجibaadka ka mid yihiin وmaa siوىa ذalika wixii intaas ka soo haray fainahu min mukamilaatiha ومustaحabaatiha sunooyinkay ka mid yihiin marka waa min sunan الصلاة wakhusuusan ruuxu salaati weliba gaar ahaan salaada ruuxeeda iyo walubuha dhuuxeeda wahuwa wuxuu yihi xuduuru lqalbi fiiha qofka qalbigu inuu salaada soo xaadiriyo watadabur maa yaquulu min qira'atin wadikrin waducaa'i qofku inuu fiirfiiriyo waxa uu leeyahay oo qiraa'ah ama dikri ama ducaah wamaa yafcalu waxa uu sameynaa min qiyaamin waqucuudin warukuucin wasujuud walkhuduuc lilah ilaah in loo khuduuco walkhushuucu fiiha lilah salaada dhexdeeda ilah in loo khushuuco wa mima yadkhulu fii dalika waxyaabahaas u hoosgelaa nabiga salaadiisii uu sheegay oo uu yidhi ummadda sidaasa u tukato waxaa ka mid ah maa nahaa canhu fi salaa wixii nabigu salaada dhexdeeda uu reebay ilaa nabigu salaada dhexdeeda waxyaabuu reebay wixii uu reebayna waa in laga fogaado wuxuu layimno in lala imaado oo asagii lagu daydo ilaan isagaa wuxuu yidhi salaada ha liiga dayda aniga kadaxiki qofka salaada dhexdeeda inuu ku qoslo walkalaam salaada dhexdeeda inuu ku hadlo wakadrat alxaraka almutataabica ligayri daruura iyo xarako isdaba taalla oo daruurana qofka aysan ku keenin inuu maanta dhan qofku saa isu xogxogo oo saa isu fiirfiiriyo wax daruura aan aysan ku kalifayn ilan khushuucay kasoo horjeedaa fa ina salaata salaada laa tatimu mataab noqonayso ilaa biwujuudi shuruudiha wa arkaaniha wa waajibaatiha shuruuddeedii iyo arkaanteedi waajibaadkeedi in la helo maahane waintifaa'i mubdilaatiha iyo mubdilaadkeedii inay meesha ka maqan yihiin wixii salaada burin lahaa alatii tarjicu ilaa amreyn mubdilaadkaasoo laba dhinac un u laabanay mubdilaadku laba dhinacay ka yimaadaan uu leeyahay imaa ikhlaalun bilaasim wax waajiba qofku inuu ka tago sida arkaanteedii wax un ka mid ah ow ficlu mamnuucin fiiha ama waxaa kaloo burin kara wax la reebay qofka inuu sameeyo kalkalaami wanaxwi hadalkii iyo wixii la mid ah wallahu aclam halkaas ka joogo